بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والنذر يلزم في المجازات waxaa halkan aynu ka gelaynaa nadarka wuxuu kaga waramayaa sheekhu raximahullah annader waxaynu shalay hoosadu maran maranaya soo marka nadarku waa alwacdu bikhayrin aw sharin khayr ama shar lagu yabooho oo lagu ballan qaado ayaa la yidhahdaa sharcanna waa iltizaamu qurbatin lam tatacayan biasli sharci waa shay ilaahay lagu dhawaanayo qofku uu islaazimsiiyo oo asalka aan waajib aan ahayn fi asli sharc asalka sharciga waajib maha waay waxaan inuu soo qaybinay laba qaybood laba qaybood baa loo qaybinay nadru lajaaj walgadab iyo nadru tabarur labadaas waa qaybsanaya soo nadru lajaaj walgadab isagu waxa weeyaan waa nadarka ku yimaadaa Eh, xaaladda khusuumada iyo dooda iyo cadhada dabeetana yejri majra alyamiin dhaartuu shabahayaayo waanagii kusoo maraynay halkaa xaggaa hore ee alaymaan baynu kusoo marnay kamarka kaa markaa waxa nadru lajaaj walgadab marka qofku wuxuu mukhayar u yahay inuu wixii uu ku nadiray ee qurbaha ahaa uu la yimaado iyona kafaaratulyamiin la yimaado labadaasuu kala dooranay nadarkana nadru tabarur baa la dhahdaa <clears throat> nadru tabarurkuna labaduu sii qabsanaya annadru lmucallaq iyo annadru lmutlaq labadaasuu qabsanaya annadru lmucallaq waa nadrigu sheekhu ku sheegay almujaazaat mukaafa-ada iyo abaalmarinta marka nadarka mucalaqii qofku waxa uu ku nadariyo waxbuu ku xidhaya shaybuu ku xidhaya nadarkiisa waxbaa ku xidhan shaygii uu ku xidhay markuu xaqiiqoobo ee uu soo xasilo waxaa laga doonayaa nadarkiisi inuu oofiyo oo wixii uu ku nadray uu la yimaadaa laga doonaya markaa kaasi isagu wuxuu ku xidhan yahay waxa uu ku xidhay wuxuu ku xidhay hadduu soo xasilo wuxuu ku nadaray baa laga doonaya qurbihii inuu la yimaada laga rabo haddii wuu wuxuu ku xidhay uu soo xasili waayona waxba lagama dooni waay tusaalahan waynu ku arki doona insha allah ka kale isagoo annadr lmutlaq waxba kuma xidhayaba marka isaga mar walba waa waxay noqonaysaa waajib in la oofiyo oofintiisu waa waajib oo nadrka sideedaba dee in la oofiyo waa waajib weeyaan ilahay baa wuxuu hi walyuufuu nuduurahum walyطawafuu bilbeyt اlcatiiq yuufuuna bاlnadri wayakhaafuuna yowma kana sharuhu mustaqiiran marka kaasina nadrulmuطlaq baa la dhahdaa qofka waxba kuma xidhayo ilahay waxaan ugu nadri unbu ohanaya inaan ictikaafo maalin ictikaafkaas laga doonay maalinta ictikaaf wuxu uhi sheekhu raximah اllah nadarku yalzamu waa waajibayaa fi lmujaazaati abaalmarinta ayuu ku waajibaya nadarka wax lagu xiday calaa mubaaxin ay alaa mual al mual calaa mucallaqin cala lmubaaxi ama calaa nadrin mucallaqin calaa mubaaxin nadar lagu xiday shay mubaaxa shay mubaaxa buu ku xidhay wa aacatin aacana lagu xidhay midna aaca lagu xidhay midna shay mubaaxa lagu xidhay marka shay mubaaxba lagu xuliyo ka qowlihi siduu hadalkiisii oo kale wey inshafa allaahu allahu mariidii qofkayga xanuunsanaya haddii ilaahay uu caafiya caafimaad siiyo falilaahi calaya ilaahay korkayga waxa uu ku leeyahay an usaliya inaan tukado aw asuuma ama aan soomo aw atasadaqa ama aan sadaqadaysto nadarka waa ka marka wuxuu mucallaq ku yahay wuxuu ku xidhay shay mubaaxa iyo aaco ku xidhay oo waa maxay in shafa allaahu mariidii qofkayga xanuunsanaya hadduu ilaahay caafimaad siiyo ama isagaaba xanuunsanaya markaas wuxu uhi hadduu anigii ilaahay caafimaad isiiyo marka shifaagu isagu waa mubax mubaxna waxaa lagala jeedaa wixii macsiya aan ahayn wixii macsiya aan ahayn un dheh marka shifuhu waa shay mubaaxa marka wuxuu ku xidhay a waxa uu ku xidhay nadarkiisii shifadaasu ku xihay haddii ilaahay caafimaad isiiyo hee falilaahi calay an usali ilahay nadar waxaan u galay oo ilaahay ugu leeyahay in aan soomo ama aan tukado ama aan saoodeysto kaasi markaa isagu waa waa ka lagu maxay shay mubaaxa markaa waxaa odhanaysaa wanadru yalzamu fi lmujaazaati mujaazaatku waa abaalmarinta abaalmarin waxa laga jeeda qofku shaygii shaygii uu maaragtay nadarkiisa uu ku xidhay markuu soo xasilo maxaa laga doonaya inuu shaygii uu la yimaada laga raba marka mujaazaadku waa kaas weyaan abaalmarinta waay calaa mubaaxin ay calaa mucallaqin cala lmubaaxi ama calaa nadrin mucallaqin calaa mubaaxi nader lagu xidhay shay mubaaxa nader lagu xidhay shay mubaaxa marka ka qowlihi in shafa allahu mariidii marka shifaaga ayaa mubaaxiya shifadaya muxuu yahay mubaaxi wuxuu yihi haddii ilaahay safarkaygaasi maanta aan ku jiro igu badbaadiyo safarkaa ku jiro badbaadinteedu safarkaasi safarkaas waa maxay waa mubaax marka muxuu ku xidhay wuxuu hadduu ilaahay i badbaadiyo bil baan soomayaa buuli soonkan waa qurbihii ilahay ugu dhawaanaya buuli calaa mubaaxi marka calaa nadrin mucallaqin calaa mubaaxi ama calaa mucallaqin cala lmubaaxi shay mubaaxa ayuu ku xidhay nadarkiisi wa aacatin aaca mid lagu xidhay aacada ka lagu xidhan waxa weeyaan haddaan qur-aanka aan soddonka qur-aanka aba khatimo oon dhammeeyo ilaahay waxaa nadargu galay inaan neef geela qabo qur-aanka aqrintiisu iyo barashadiisu waa cibaado wey waa aaca weeyaan aacadii muxuu ku xidhay marka calaa wa aacatin iyo mid aaca ku xidhan markaa shayga aacada ah ayuu iyadana ku xidhay nadarkiisi shay aacabu ku xidhay muxuu yidhi haddaan qur-aanka khatimo ama aan dhammeeyo ama bishaa rabadaan haddaan qur-aanka laba jeer dhammeeyo waxaan ilaahay nadar ugu galay inaan neef geela ah aan sadaqadaysto ya marka qur-aanka aqrintiisu muxuu yahay waa cibaado qur-aanka aqrintiisu waa cibaado soo ma waa aaca weyaan waa aaca aacadii buu ku xidhay markaa shay aacadii buu ku xidhay nadarkiisan waa mucallaq hay acaam ku marka labada meesha maay noga soo baxay waxaa inaga soo baxay shay mubaaxana waa lagu xidhaya shay daacana waa lagu xidhaya shayga mubaaxihi waa imika shifaaga u inoo sheega oo kale wey caafimaadku waa maxay isagu maaa caafimaadku maaa ya waa maxay waa mubaax qur-aanka barashadiisuna maay waa waa maxay waa aac markaa labadiiba calaa mubaax maaat waay nadarku xukunkiisu waxay culimadu yidhaahdeen waa makruh asalka ya asalkiisu waa makruh qofku inuu eg inuu qof shaygan markuu ku nadro uu isku laasimisay bimacana wuu isku waajibiyey shaygan markuu ku nadro wuu isku waajibiyey hadda soo maaragti waxaan marka hore bu waajib aan ku ahayn buu isku waajibinaya inuu neef geela sadaqa u bixe waajib ahayn inuu beer sadaqo bixiyana waajib kuma bil inuu soomaano waajib kuma yahayn inuu labaatan cisho soomaano waajib kuma yahayn isaga nadarkaas markuu la yimid bay waajib ku noqotay inuu nadarkiisi uu oofiyo la yimaado haddaba inuu sheega qurbaha ah ilaahay ugu dhowaanayo inuu la yimaado isagoo aan isku waajibinin ayaa ka wanaagsan inuu la yimaado markuu isku waajibiyo markaa waajibka ku inuu la yimaado ku dambaabayaabe sadaqada sideeda u bixi ictikaafka sidiisa u ictikaaf soonka sidiisa u soon adigoo aan nadir baan ku xidhin rasuulkuna wuxuu yihi inamaa yustakraju bihi min albakiil annadru annadru laa yaati bikhayri inamaa yustakraju bihi min albakiil qofka bakiilka waxba aan bixinaynin unbaa lagaga soo saaraya marka marka hore waxba nader ha ku xidhin wixii daacay aad la imanaysa nader ha ku xidhin la kaalay sideeda la kaalay saasoo ku fadli badanta marka iminka calaa mubaaxin iyo wa daacatin labadaba wa ku xidhanya soo maaraysa ka qowlihi in shafa allahu maridii calaya an usalii ilahay korkeyga waxa uu ku leeyahay inaan tukado aw asuuma ama aan soomo aw atasaddaqa ama aan sadaqadaysto haddaba halkaa waxaa ka soo baxaya qofku waxa uu ku nadiray ee qurbaha ilaahay loogu dhowaanayo ya wuxuu u qaybsamayaa in uu cayimo inaanu cayimin oo ilaaqo inuu ilaaqo inuu cayimo inuu cayimo oo uu yidhaahdo in aan tukado laba ragcadood ama aan tukado toban ragcadood in aan soomo bil ama inaan soomo labaatan cisho inaan ictikaafo maalin inaan soddonka qur-aan ka aqriyo inaan boqol kun oo shilin aan sadaqadaysto u wada cayimo marka mar hadduu cayimo waxaa uu cayimo baa laga doonaya hadduu yihi toban ragcadood baan tukanaya tobanka ragcadood baa laga doonaya hadduu yihi bil baan soomaya bishii soonkeeda laga doonaya hadduu yihi boqol kun oo shilin baan yan bixinaya boqolka kun shilin baa laga doonaya waxaa wacayima laga rabaa maxaa soo hadhay maxaa soo hadhay ya inuu ilaaqo oo aanu cayinin muxuu odhanayaa waxaan ilaahay nadar ugu galay inaan soomo wuxuu soom imu sheegay inaan ictikaafo intuu ictikaafo imu sheegay tukado inta ragcado tukana imu sheegay kaana wuu uu ilaaqo shayga uu ku nadaray magaciisa inta uu ku dhacayo ee ku soo xasilayo ya ayaa uu la iman doona oo laga doonaya oo ka nagu yiri wayalzamuhu waa markaa u iطlaaqa weyaan wayalzamuhu qofkii markaa nadaray waxaa laazim ku noqonaya ku waajibaya min dalika kaa uu ku nadray xaggiisa wax markaasi kaga waajibaya maa shay baa ku waajibaya yaqacu calayhi korkiisa uu ku dhacayo alsmu magacuu ku dhacayo magaca salaad waxay ku dhacayso magaca sadaqa waxay ku dhacayso magaca soon wuxuu ku dhacayo waa odhan maad ku nadartay salaad salaad magaca salaad salaad imsa ugu yar oo salaad la odhan karaa laba ragcadood laba ragcadood tuka la odhanaya soom waxaa ugu yar markaasa waxaa odhanaya soom waxaa ugu yar ya maalin maalintii soom baa la odhanaya sadaqa maxaa ugu yar wax maal laga dhigto wax maal un la dha kunshin hadduu bixiyo da waa maal wey inta ugu yar ee maal u noqonaysaa ayaa lagaa doonaya baa la odhanaya wahaluma jar kolkana la qiyaas qaado walaa nadra nadar mu ahaanin fii macsiyatihin macsiyo dhexdeed nadar mu ahaanin ka qowlihi oo kale wey in qataltu fulaana hebel haddaan dilo falilaahi calaya kada ilahay waxaas igu leey in hebel la dilaa biayri xaqin maxay ya macsiyo man ahayn waa macsiyo wey marka macsiyo laguma nadro waay walaa yalzamu annadru nadarku ma laazimayo oo waajib ku noqon maayo calaa mubaaxin calaa tarki mubaaxin ah calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegitaankii lagu nabri maayo ka tegitaankiisa waxba ku xidhi maayo ka tegitaankiisa ka qowlihi laa aakulu laxman hilib cuni maayo walaa ashrabu labanan caanana cabi maayo wamaa ashbaha dalika wixii kaa shabahaa waxaa kale iyadana lamida dee inuu ku nadro shay mubaaxa laimaanshihii calaa tarki sooma odhanin tarki ka tegitaan bu yidhi sooma ficilkana waa lamid laa aakulu laxmanta halkaa loo hilib cuni maayo oo isagoo yidhaahdo nadar ku galay an waxa an aakula laxman wa an ashraba labanan iyo caana inaan cadbo ma garata iyaduna waa lamid wamaa ashbaha dalika iyo kaa wixii shaba kitaabu alaqdiyati washahaadaat alaqdiya jamcu qadaain waa qadaaga jamciisii wey markaa kitaabu laqdiyati aqdiyada kitaabkeedii wey iyo washahaadaat markhaatiyada kitaabkeedii wey kitaabkiisii weeyaan marka alqada waxa weeye waa qadaabu dadka in la kala xukumo weya macaani buu leeyahay isagoo xagga luqada sharcigana waxaa la idhaahdaa faslu khusumati bayn itnayn fa agar laba qof oo in la kala sooco dooda labada qof udhexaysa in la kala saaro ayaa la yidhahdaa bixukm illahi xukunka ilahina lagu kala saaro shahaadaadkuna waa jamcu shahaadatin waxaana laga keenay min almushaahada oo aragtidii ah sharcan waxay noqonaysaa ikhbaaru cama shuuhida aw culima bilafdin khaas ama ikbaaru liihbaati xaqin ha waxaa la dhahdaa markhaatiga waa tacriif kaa weyaan kaa hore luqatan baan akriyn sharcan waxa weeye ikhbaaru liihbaati xaqin ligayrihi calaa gayrihi bilafdin khaas ikhbaaru liihbaati xaqin ligayrihi waa qofku xaq keyrkii uu leeyahay sugitaan uu sugayo ka warankeeda wey wuxuu ka waramayaa qof kale xaq uu leeyahay sugitaankiisi calaa gayrihi qof kale uu ku leeyahay bilafdin khaasi lafdi gaarana uu kula imanaya kaasa shahaada iyadana la dhahdo markaa shahaadadaas shahaadaadkaasi iyo aqdiyadaas ayuu halkan nooga waramay waayo qofkii xaakimkaha ah, dadkan xukumayey maxkamaddii fadhiisanayey dadka kale xukumaya maxaa u shuruuda shuruud maxaa laga doonaya waay dadka u kale xukumayaan oo ilahay ba wuxu uhi wa an ixkum baynahum bima anzla allah dadka ilahay waxaad ku kala xukuntaa wuxuu ilahay u soo dejiye waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadal qadaaguna xukunkiisu waa fardu kifaaya qadaaga xukunkiisu waa maxay fardu kifaaya dadka dadka ku haboon hadday ku qumaan dad kaleo ka dhacay walaa yajuusu asixi maayo an yalya lqadaa qadaaga inuu markaasi uu qabto ilaa man qof mooyaane istakmalat fiihi dhexdiisa ay ku dhammaystirantay khamsa casharata khasla shan iyo toban khasladood alislaamka koowaad ugu horeeya alislaamu islaamnimo wey walbuluuqu kalabaadna waa qaangaadh wey walcaqlu ka saddexaadna caqliga wey walxuriyatu ka afraadna xorriyadda wey wadukuuratu ka shanaadna waa labnimada wey walcadaalatu ka lixaadna waa cadaaladda wey wa macrifatu axkaamil kitaabi kitaabka axkaamtiisa barashadeeda wey ka toddobaadna iyo wasunati sunada barashadeeda iyo macrifat ijmaci ijmac markaasi aqoontiisa in qofka uu garanayo oo aqoon uu leeyahy waa kastidaa soo maha wa macrifat اkhtilaafi ikhtilaafka culimmada aqwaasha masaaisha isku khilaafeen aqoonteedana waa inuu leeyahy qof aqoonta waa inuu yahay garashadeeda waa kii wa macrifatu uruq ijtihaadi ijtihaadka duruqdiisa markaasi inuu aqoon u leeyahy wa macrifatu arfi min lisaamin carabi luqada carbeed wax ka waa inuu garanayo wa macrifatu tafsiiri kitaab illahi tacala kitaabka ilahi tafsiirkeedana waa aqoon u leehy wa an yakuuna waa inuu noqdo samiican mid wax maqlaya wa an yakuuna waa inuu noqdo basiiran mid wax arkaya wa an yakuuna waa inuu noqdo kaatiman mid wax qoraya wa an yakuuna waa inuu noqdo mustayqidan mid soo jeedina waa inuu yahay muqafal aan ahayn waay muxuu inoo tiri iminka halkaa muxuu inoogu tirinaya shuruudda laga doonayo qofka qaadiga noqonaya dadka kale xukumaya maxkamadda fadhiisanaya waana la mid madaxweynaha laftiisana waa la mid madaxweynaha qofka dadka u talinaya ee madaxweyne noqonaya isna shuruudda waa laga doonaya shuruud bu yeelanaya isaga laftiisa shuruuddiisu laba u qabsantahay oo intan unba laba loo qaybiya mid mutafaqa mid mukhtalafa unbaa loo qaybiya laakiin eh, waxa weya shuruuddaasna waa laga rabaa waay xukunkii laakiin masalada waynu sheegnay soo ma yani xukunka qadaaga uu leey waynu sheegnay soo ma muxuu y adiga adiga ya a a xukunka qadaag waa maxay ya aduu sheeg waa fardu kifaaya waa qof markaa cid ku habbooni ay ku qumtay la timaado ya intii kale way ka dhacaysaa haddii la waa haddii la waayo waa yani cid qabataba haddii cid loo dhiibi waayo farducayn buu noqonaya qof keliyaa la heleba qof keliya ku haboon baa cid kale ku haboonba waa la waayay qof keliya un baa ku haboon dad kale ku haboone ma jiraan isga fardacayn ba ku tahy walaa yajuusu asixi maayo an yelya qadaa qadaagii inuu qabto ilaa man qof mooyaane istakmalat fiihi dhexdiisa ay ku dhamaystiratay hamsa casharata shan iyo toban khasladood ay ku dhamaystir mooyaane maxaa ugu horeeya alislaam islaamnimada maxaa ku baxay ya gaalka gaalku shaqo kumale gaalku qadaagiisu ama wilaayadiisu ma asaxayso walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiilan waay xataa qofka muslimkii nin gaala tegi maayo nin gaalo qaadaya u tegi maayo u tegi maayo wuxuu ku dhigan maayo dhulka gaalada dadka muslimiinta ay joogaa maxkamadaha gaalada inay tagaan ma banaan xaaraam waa ka xaaraam nin gaalana maxkamadiisana tegi maayaan nin gaalana qaban maayo nin gaalana qaban maayo waay walbuluuqu shardiga labaad muxuu noqday shuruud waa noo tirinaysa wاthaaniy albuluuqu ka labaadna waa qaangaarka maxaa ku baxay wاlcaqlu wاthaaliثu alcaqlu ka saddexaadna waa maxay caqliga maxaa ku baxay majnuunka wاlxuriyatu xornimadii maxaa ku baxay ya addoonka addoonka isaguna shaqo kuma leh intaas kaa intaan soo sheegnay shaqo kuma leh wاdukuriyatu labnimo qofka qadaagiina qabanaya waa inuu yahay lab maxaa ku baxay dumarkii soo maha dumarka iyaguna ma qabanayaan waxaana u daliila laba arrimood oo naska iyo ijmaaca nasku rasuulku wuxu yihi alayhi الsalaatu wasalaam lan yuflixa qowm wallow amrahum imra'a qof dad ruux dumar u dhiibtay arrinkoodu ma ma aflaxay maslada arrinka labaad u daliilkiina waa ijmaaca oo ijmaaci ahlu cilmiga laga soo bilaabo saxaabadii waktigii saxaabada waktigii rasuulka de lama arkin miyaad miyaad maqashan rasuulka alay slam ruxdu mara wuxu dhiibay rag uu diri jiro o ninba meel baa loo diri jiray ya rag baa loo dhiibay magaalooyin oo la yidhi halka adugu tagoo sida abu muusa alashcari oo kale iyo mucaadi bn jabal oo kale iyo yaman baa loo diray halkaasay barasaab ka ahaayeen waktigii saxaabada khulafaa araashidiin abubakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali waktigooda iyo kuwii ka dambeeyey taabiciinta lama hayo iyadoo dumar wanaagsan oo cilmi badanna ay jireen sida caaisha kale radia allahu canha oo rag badan ka cilmi badan haddana qadaagi looma dhiibin wilaaye looma dhiibin dumarku guryahooda madax ku yihin iyagu halkoodaas madax ku yihin marka madaxtinimadii ilahay uu saarada in laga saaro maha ma garata marka ayagu halkaana shaqo kuma laha waay wاlcadaalatu iyo cadaalad maxaa ku baxay ya faasiq nin faasiq miya loo dhibiya qadaagi may loo dhibi ma wa macrifatu axkaam اlkitaabi wasunati axkaamta kitaabka iyo sunadana waa inuu aqoonu leeyi waa inuu garanayo iyaduna waa shardi garashada uu garanayo kitaabka ilaahay axkaamtiisa ku sugan kitaabka qur-aanka iyo sunada rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam waa inuu yaqaano waay wa macrifat lijmaaci ijmaacna aqoon waa inuu leey wa macrifat lijmaaci ijmaaca barash garashadiisana qof garanaya waa inuu yahay qofka qadaaga loo dhiibaya ijmac maxaa lagula jeeda masaa masaa-isha ahlucilmigu ay isku waafaqeen ayna isku khilaafin aimada mujtahidiinta ah itifaaqu jamiici mujtahidii alummati fi casri min alcusuur ayaa la dhahdaa ijmac xukun sharciga isku waafaqayaan isku raacayaan marka masaaisha lagu ijmaacayna waa inuu garanayo waa wa macrifat اlاkhtilaaf masaaisha culimadu isku khilaafeenna waa inuu garanayo iyadan masaaisha ahlu cilmigu isku khilaafeen waa inuu aqoon u leey saxaabada laga soo bilaabo masaaisha masaaisha isku khilaafo kue eh? masaaisha dee xukunkiisa ku tacalluqay iyo wixii la xidhiidhaba xataa fatwadan waa la mid qofka waa inuu qofka fatwoonaya muftigiihi waa inuu garanaya macrifat اkhtilaaf maaha inuu madhab hadduu madhabka ku fatwoonayo un waa muqalid baa kaa la yidhahdaa lakin waa inu masaaishii garanaya ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen iyo qof kastaba maakharkiisa qolo weliba maxay deliishanayaan masalada waa laisku khilaafay qolo weliba maxay deliishanayaan qolada qolada daliilkoodu qawiga yahay waa kee aanu garanay wa macrifat duruq اlijtihaadi duruqda ijtihaadka garashadeeduna waa shar inuu aqoon u leeyin waa shardi duruq ijtihaad duruqda ijtihaadku waa duruqda qofku maaragtay axkaamta adilada kolley waxaan filaya usul fiqigana waa dhigateene soo maha halkaasuu ku yaalaaba intan badda ijmaaca tacriifkiisa iyo ijtihaadka iyo kuwaas halkaas ku yaala waayo qofka mujtahidka ya waa qof garanaya marka lasoo ururiyo waxa weeyaan qiyaaskii qiyaaskii wmacrifatu arafin min lisaan carabi iyo luqada carbeed wax ka mid ah inuu aqoonu leeyahy luqada carbeed marka luqada carbeed waa luqadii oo ah mufradaadka alfaada mufradaadka alfaada iyada lafteed waa waxaa ku xidhan ilin fahamkii kitaabka quraanka sunada ku xidhan waa inu mufradaadkan alfaad waanu garanay macaanideeda waynu garanay mufradaadkii luqada carbeed waynu garanay waay naxwihiina waynu garanay sarfigiina waynu garanay wa macrifatu tafsiiri kitaab illahi tacala kitaabka ilahi tafsiirkiisana waynu aqoon u leh wa an yakuuna waa inuu noqdo samiican mid wax maqlaya waa inuu maxa ku horta intaa hore de qofkii waxba aan garanayna qaarkood jaahil baa ku baxay ku baxay qofka muqalidka ah. ee imaamkiisa qowlkiisuna isagu garanaya imaamkiisana muqalidka u yahay qowlkiisunbuu garanaya maxkamad loo dhigi maayo ka qaadi noqon qaadigu inuu mujtahid yahay muqalid maaha hadduu muqalid u yahayo madhabka uu garanayo oo aanu madhabkaa mooyaane meel kale wax kale aanu garanaynin oo qowlka imaamkiisa uu garanayo kaas mujtahid maaha mugta muqalid baa la idhahdaa kaa isaga qadaaga loo dhibi maayo ma qabanaya kaas isaga waay haddaba waa in yakuna samiican maxaa ku baxay waa inuu yahay qof wax maqlay maxaa ku baxay qof dhagaalaysu dadk dadka ashkatayni suu dhegeysanay hadduu doono ishaarabaha waxa ku fahmayo ma ma noqonayso samiic waa inuu yahay waa inu wax maqlayo walow codka korba lagu qaado waa inu wax maqlayo codka kor marka lagu qaado wuu maqlaya sax wey taas ayad dhib male waa an yakuuna basiiran ha noqdo mid wax arkay waa inuu yahay walow haba cawarnaadaba haduu doono labada i labada indhood mid kamid ahaa acwar maxaa dhahda qofka ila ila cawar a waay inagu qofka ila iyo qofka ishiisu waxa weeyaan ilduhu ay kala qaloocaan cawar ban dhahnaa soo ma laakiin cawarku waa qofka ishala wey qofka ishal ayaa cawar la dhahaa waxaa layidhi qisado yar kala maqan baa jirtayo laba sheekh baa israacay taabiciintii ba ahaay taabi taabiciintii taabiciintii yarraa ma taabi taabiciintii ba ahaay mid wuu cawaray midina waa axwal indhaha kala jeedaay ya way wada socdaan marka waa laba sheekh markaasay meel dariiq usoo baxeen markaasuu midkood wuxuu yidhi halkaa hayna marinaynayna dhinacan dhinac naga mari waayo dariiqa ay marayaan dadka ku badan sulu dariiqaa dadka ku badan yahin maaha kan mari waxaa la odhan doonaa mid cawara mid cawaran iyo mid axwala wada socde markaasuu kii kale yidhi waxba dhib ma lehe iyaga dambaabayma inaga dambaabayna ya waybay inoo shaqeynayaan bu yidhi haddi intaa ayna dhahaan idhahan wayba inoo shaqeynayaanbe markaasu wuxuu ku yidhi mayane waxayna ka ilaalinaya inay dambaabaan inay dambaabaan bayna ka ilaalinayna ka sheeke sheekow ya markaa dadkii hore ee wanaagsana saasay ahaa magacyadii mashaayikhaas wayga yar kala baxsatay waay wa an yakuna kaatiban wa an yakuna kaatiban taas iyadoo daciif inuu qaro ahaada shardi mahaydo shuruudda kuma jirto waa qowl daciifa ah. waa qowl laga raajixsan yahay weeyaan <coughs> siduu sheegayo shaarixa ibnu qasim wa an yakuuna waa in noqdo mustayqin mid soo jeeda maxaa ku baxay muqafal muqafalka waa ke waa ka muganaanta badan wey ee wax la hoos marin karayo waxbaa la hoos marin karaya mid soo jeedo oo waxaa loo sheegay si fiican u dhegaysanayo oo waxba aan la hoos marin karaynin waa inuu yahay waba loo hoos marin karayo qof la khiyaaman karaya maaha waa nin waa nin nebiha soo jeeda dhagaysanaya fahmaya haddaad tirado hoos mar aan waba hoos marin karaynin haddaad tirado qalluuci aan qalluucin karaynin waa in qofkaa noqdo hadduu laakiin qof yahay wixii la sheegayaba aan warba aan uhaynin ya amaba aan si fiican ufahmaynin amaba ay ho lahoos dhigi karayo oo ladhaafin karayo ayada kaas maya ma asaxay ilan dad bu saaraya ishayste wa yustaxabu waxaa la suneeyey an yajlisa inuu fadhiisto fii wasat ilbeledi magaaladii bartankeeda inuu fadhiisto fii mawdicin meel inuu fadhiisto baarisin innaasi dadka u muuqata walaa xaajiba lahu waa inaanu lahayn cidda ka xijaabta oo ka hor istaagta walaa yaqcudu u fadhiisan maayo lilqadaai qadaaga u fadhiisan maayo filmasjid masaajid dhexdiisa u fadhiisan maayo wayusawi bayna alkhasmayni labada qof heshaysa dhexdooda waxa uu ka simi doonaa fi alaaata ashyaa saddex shay buu ka simi doonaa filmajlisi fadhiguu ka simi doonaa wallafda odhahdaba ka simi doonaa wallaxda eegitaankana wuu ka simi doonaa walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata hadiyadda inuu ka aqbalo min ahli camalihi dad kuu shaqaynayo markaas waxa wey inuu ka aqbalo hadiyad iyadana ma banaana halkan wuxuu naga warrama waxyaabaha aadaabta ee qofka laga doonayo qaadiga ah wayustaxabu waxaa la suneeyey an yajlisa inuu fadhiisto fii wasat اlbeled beledka bartankiisa inuu fadhiisto marka magaaladu weyn tahay weeyaan haddii magaaladu weyn tahay meesha uu dadka uu fadhiisanaya dadku ugu imanaya waa ina bartan noqotaa oo dadku soo wada gaari karaan meel koono dad ka fog hadduu tago de qofkii koonaha joogay wuu ka fogaanaysaa way ka fogaanaysaa marka waa inuu meel bartana magaalada bartankeeda waa inuu yimaada markay magaaladu weyn tahay haddii magaaladu yarta dhib meel aduu iska fadhiisto dadku ugu iman karaya mushkilada male lakin markii magaaladu weyn tahay buu ka warramaya fii mawdicin meel ayuu fadhiisan doonaa baarisin linaas d dadka u muuqada meeshuu fadhiisanaya waa meel dadka ugu muuqata weyn waa in dadku ay garanayaan ninka qaadiga markay usoo galaan inuu qaadiga yahay muxuu maxaa lagu garanaya kursi weyn baa loo dhigaya oo sarreeya meel sare meeshaas ru fuulaya markaas ku fadhiisanaya qofka usoo gala wuxuu garanaya qofka halkan fadhiya dee inuu qaadigii sahay ya marka meel sare waa inuu fadhiistaa kursi weyn baa loo dhigayaa kursigaa weyn bu ku fadhiisanaya waay walaa xaajiba lahu walaa xaajiba lahu maxay cid dadkii xijaabtana waa inaanu samaysan inuun lahayn dadka xijaabta dadka xijaabta waa bawaabka bawaabku waa ka albaabka dadku istaaga odhanaya dadkay ka joojinaya aan soo daynayni albaabkiis wuu furnaanaya ilan waa dadku kala xukumayaa dadkiis haystay iyo dadkii ashkatoonayay waa inay usoo galaan cid u diidaysa waa ina jir hal arrin unbaa imanaysa oo halka arrin waxa weeyaan dadka maaragtay muxuuha markay dadku badan yihiin dadka si usoo kala horeeyaan iyo zaxmadda ilaalinteedii waa la samayn waa la samayn karaya taas ayadu oo kolba cidda kolba qol usoo dayn doonaa taa wuu samaysan karaa laakiin inuu samaysto qof intuu halkaa u joogo qofkii uu doon usoo daynayo o dadka ka xijaabaya maya taa lama raba ayada taasi sax maha markay dadku farabataan cid kala hagaajisa oo kala wada oo sidii loo soo kala horreeyey iyo sida waana kaa wuu samaysan doona walaa yaqcudu lilqadaai qadaaga u fadhiisan maayo fi masaajid dhexdiisa u fadhiisan maayo dadku marka xukumayana masaajidka dhexdiisa fadhiisan maayo waayo masaajid maxaa lagu talagalay waa cibaado meel qadaagana had iyo jeer waxaa ku badan qaylada iyo dooda oo labada qof ee ashkateynaya markay meesha isugu yimaadaan waxaa dhici karta ina sawxan yimaado iyo qaylo oo laslaku qayliyo oo marka dadku marka isla qayliyaan isla sawaxan meesha u ka dhaco masaajidkana looma ogola sawaxanka looma ogola qaylada looma ogola ma garanaysa lagu cibaadaysanayay marka masaajidkana fadhiisan maayo laakiin haddii waqtiyada qaar ka mida ah ay dhacdo oo ay ku kula kulanto oo dabeetana uu qadaaga uu la yimaada dhib mala iyaduna isagu masaajidkii jooginba laba qof oo ishaystay kula kulmeen masaajidkii way la fadhiisteenba dabeetana arrintiiba u sheegeen uuba kala xukumeba dhib mala iyadu taas way bannaanta waa ay bannaanta wayusawi bayna alkhasmayni labada qof haysta waxa uu ka simi doonaa fiih alaaata ashyaa saddex shay uu ka simi doonaa marka cadaalad dadka ku yimid waa inaan kaad garanaysa ka aanad garanayn markay kuusoo fadhiista waan iskugu mid ay ku noqdaan ya marka waad simaysaa xaggee laga simaya fi lmajlisi fadhiga laga simaya kana midigtaad fadhiisiin kana bidixaad fadhiisiin halkaas hortaadana soo fadhiisiin ya hadday meel sarrada la fadhiisiin labada meel sarrada wada fadhiisiin haddii mana labada meel hoose magaranaysa waa la simaya marka waxaa laga soo reebi masalo masaladaas waa tee gaalka iyo muslimka gaalka muslimka lama simayo gaalka iyo muslimka lama alislaam yaclu walaa yucla caleyh markaa ka muslimka waad soo dhaweyn ka gaalkan aggaa farsa odhanaysa waa gaa damata haddii kuraasid kala sarreyso ka muslimka kaa sar ku farsanayso adna kaa hawse ku farsa odhanaysa ma arad lama simeeyo gaal iyo muslim lama simeeyo islaamku waa sarreeyaa lagama sarreeyo taas iyadu waa sida kale de waa loo cadaalad sameynaya laakiin lama sameeyo fadhiga laguma sameeyo waay wlafdi oraaha hadalka haddaad mid la hadashay ka kalena waad la hadashaa haddii laba nin kuu soo galaan midna aad garanaysid midna aanad garanayno labada nin inay is haystaan oo deetana kii aad garanaysid aad salaantid waar hebel iska waran lama ogola waayo qofkan la socday ashka ashkatoniya muu muxuu markaaba u qaadanaya inay is garanayaan oo laga yaabo inuu de markaa uxukumo tuun ba halkan tuunka laga saaray waa waa ninkii aad garanaysay markuu kuu soo galo ee qof is haystaan wuxuu isku bedelay in aanad garanayn bu isku bedelay in aanad garanaynin buu isku bedelay saaxiib baan ahaan jirnay maxaas ma jecla cadaalad baa la hadda ma garata haddii cadaalada laga warramo de sida islaamku cadaaladiisii ilaa waktigii saxaabada laga soo bilaabo waa min arwac اlamila ayaa ku jira arwac اlamila waay wlaxdi eegitaanka eegitaankana waa laga sameya ah, laxdiga waa hada qofka isha laga eego qodha laga eego kale ma garanaysa marka hadduu eego qofka kalena waa inuu eegaa si ay u arkaan inuu cadaaladu sameynayo walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata hadiyadda inuu ka aqbalo min ahli camalihi dadku ushaqeynaya dadku ushaqeynayo ahlu camalkiisa maa fii maxali wilaayatihi ku aqbali maayo dadku ushaqeynayo waa kuwe waa kuwan ishaysta dadkan u yimid ee is iyo dadka dooda iyo kuwa lisleey dadka maarata iskula iman doonaba intaba hadiyad ka aqbali maayo hadiyad somalid maxay dhahdeen af wax cunay xisho bayna same hadiyad xaakimka haddaa loo dhiibo ya xataa berito culamada qaarkan wayba diideenba in sideedaba ma dadka u shaqeyni keliyaba maahaba dadka in hadiyad ba siiyaba sideedaba xataa berigii hore intaan qaadagiba aan la geli gelin hadiyad la siin jiray oo dadka qaar kamid ihi ay haddii isbidaarsan jireen oo markaa wax la siin jiray waxay idhaahdeen culimadu waa makruhi iyada lafteed waa karaahiya way diideen waxaana la ilaalinaya qaadigaasi inay wax u baxsadaan inay wax u baxsadaan ya hataa suuqa waxay idhahdeen qaadigu suuqa waxba kaibsan maayo marku wuxuu baahan yahay wakiil buu samaysanaya wuxuu soo iibiya dhar hadduu ata doona in wakiil bu samaysan dharka u soo iibinaya isagu tegi maayo waayo waxaa dhici karta bay yidhahdeen ahlu cilmigu inuu u yimaado qolooyinkii wax iibinayayo dabeetana ay la saairaan waa qaadigii soo dhawow soo fadhiiso dabeetana intaasan siinay adig intaaso dhan baan kaa daaya intaa waxa weya intaasun iska bixi saas odhanay berrina waxa laga yaaa in qof isqabsan maxkamadda ugu yimaada laga yaaba marka waxay dhahdeen waxba xataa iibsan maayo ka war maanta ya halkaa isagoo joogu qaadanaya waxaasha la idhaahdo eh, maxaa dhahaa laaluusha laaluushka laaluushkana waa khatar qadaagu hadduu cadaalad wax kalana cadaalad biciyo marka halkaasina qadaagu aad bu adagi ya wax maarkaa dadku ay galaanna maaha arrintaas waa arin qadaaga bay u ma garanta wayajtanibu lqadaa qadaagi waa ka dheeraanaya fii casharati mawaadica meelayo tobana ayuu ka dheeraan doona cinda algadabi wاljuuci wاlcaطshi washidaة الshahwati wاlxusni wاlfarq اlmufridi wacinda almaradi wamudaafacati اlakbatayn wacinda nucaas halkana waa meelayoga ay tahay ama xaaladaha ay tahay qofku in aanu xaaladaha ay tahay qofku in aanu waxba ka kala xukumin marka xaaladahaasina waa toban tobankaas insha alla darsigeena berri ayayna ka dhigaynaa halkaasna ku daynayna wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin